waa mansuub haduu mufrad calama yahay nakire maqsuda maxalka laga nasbina haddii uu yahay mudaaf ama shabiih bilmudaaf ama nakira hayru maqsudana lafdigaaba laga nasbina laakiin dhammaan mafcuul bihi waa mansuub waa mafcuul bihi isaga dhama munaadu munaad munaada waa mansuuba raba munaada waa mansuub dhammaantiis waaba mafcuul bihiba sharaxa waa laga maarmaan inaan fiirino maxaa yeele matnigu adawatun waxa weeyaan xuruufu nida xataa nooma sheegin xuruufu nida xataa nooma sheegin marka fiiriya wa minhaa ay min almawaadici meelihii waxaa ka mid ah allatii meelaha yudmaru la idmaaro fiiha meelaha alcaamilu wujuuban loo idmaaro almunaadaa ka mid a ah. munaada meeluu joogo waa mafcuul bihi waa mansuub ima lafdan wa imaa maxalan bijamiici anwaaci nucyaalkiisa dhammaantood wa huwa maxaa la yidhaha munaade wa huwa munaade almaطlubu waa midka la dalbaa iqbaaluhu soo qaabilidiisa bixarfina lagu dalbaa xarafkoo min xuruufi nidaai athamaaniyati ka mid a alwal xarafka ugu horeeya oo wax loogu dhawaaqo loogu naadiya alhamsatu wey naxwu azaydu zaydo qof kuu dhowey azaydu wahiya hamsadu lilqariibi qof dhow ayay u sugnaatay qof dhow a loogu dhawaaqa azaydu wathani xarafka labaad oo xuruufu nidaa ka mid ah oo loogu naadiyo qofka ey weye oo aan madnayn biاlqasri wالsukuni mana madna waana sukunsan yihi naxwu qowlihi nabiga qowlkiisa oo kale salى اllahu alayh wasalam oo u nabigu ku yidhi licami adeerkiisa abitaalib ay cami adeer qul laa ilaaha ila اllah laa ilaha il lah iidheh wa hiya ayduna lilqariibi qof dhoway u sugnaatay ayda noqoshaya ayadana waxaa loogu naadiyaa qof kuu dhow qof kuu dhow wahali xarafka saddexaada wax loogu naadiyaa yaa wey wahiya yaaduna umulbaab waa asalka baabka asalka xurufulidaha wey wahiya yaadu linidaai lbaciidi mid fog in loo dhawaaqay u sugnaato xaqiiqatan u fogba oo jirkiisiyaaba naga fog ow xukman ama xugun ahaan u fog jirkiisu waa dhow yahay laakiin macnahaan u fogya ka naaimi qof hurda qof hurdaa waa maqanta ah, qof hurday adaa ag fadhiisatoo tiraahdo maxamed ah, maxamed ka waran ah, qofkan waa fog iyo meel fog ku jira maskaxdiisa iyo dareenkiisa dareenkiisiiyo fog jirkiisi waa dhow yahay iyo daatadiisi laakiin dareenkaa fog sida qofka hurdaya oo kale amase wasahiy qof oo aad maskaxdiisu u halmaansanta meeluu ka fekera meel kalu ka fekera mukushiisaa joogta hebel ma maqlayo waa inaad waxa weeye si qof ugu dhawaaqdo waqad yunaadaa in loogu dhawaaqo waa dhici kartaa bihaa yaada alqariibu qof dhow ta'kiidda hadalka adkayn la adkaynayo waa dhici kartaa waraabic xarafkaafeeya ayaa wey yaadii hamse ku dar naxwo ayaa zaydu wahiya lilbaciidi ayaa waxay u sugnaatay qof fog waxaa loogu naadiyaa qof aad u fog wاlkhaamis hayaa wey lilbaciidi in loogu dhawaaqa wha whadeeda bedl wuxuu bedel ka yahay min hmsati aya waqiila waxaa l al wey wsaadis nuuxan lxaad zaidu wey bilmadi wsukuni naxw zaidu bimacnaa ya zaidu ay lamidta yaadana qof fogaa loogu dhawaaqi jiro wasaabic ama oo xaqiiqaan u foga ma xugun ahaan wasaabic xarafka todobaya waa wey وهي واض عند الجمهور muqtasatun وحي gaar ku tahay على calaa calidda nudba waxaa la yidhaha nidaau اlmutafajaci calayhi aw اlmutawajaci minhu maxaa la ydhaha nudba waxaa la ydhaha nidaau اlmutafajaci calayhi inaad u qof aad la xanuunsan tahay cumaraad dhintay aad ibn khadaab kaasa laba waa cumara alla cumar waa dhintay nidaau lmutafajaci calayhi aw ilmutawajaci minhu ama meel ku xanuunayda madaxaa ku xanuuna sida caaisha tihi waa ra'saa alla madaxa nabiguna muxuu yidhi salى الlahu alay slam ana waa ra'sa amba way xanuuna marka maxaa la yidhaha nudbu nidaء اlmutafajaci عalayhi aw اlmutawajaci minhu qof aad la argagaxsan tahay inaad u dhawaaqdo qof aad la argagaxsan tahay ood ka naxsan tahay amase meel ku xanuunayda waa rijlaa lugta hadayd waa yaddaa waa ra'saa ama qofkii waa cumaraa wowdu saasay jumhuurta agtooda khaas ku tahay waxukiya waa la sheegay isticmaaluha iyadoo la isticmaalaa fii kayri nudba qaliila ka qowli cumara radia allahu canhu ou yidhi waa cajaban yab ayaan la yaabaa laka adiga yabna ab yabna cabas yab ayaan kula yaabaa wahaaminu xarafka sideedaya aawey bilmadiyaa la akriyey bian yutaa waa in lala yimaado bacd alhamsati bilf alifaa laga dabamarina wainamaa yadharu marka sideedaas ayaa wax loogu dhawaaqa welilmunaada naai ow kanai ya wa waay kada ayaa hayaa alifyada inoogu imaanayda matniga ku yaalan waxaan shuruuxda dhan lagu sheegaya soo ma jeedid wlhamsu lidani wa waa liman nudib uu leeyah waa waxay iska leedahay nudbada ah. o ya yaana waa loo isticmaali karaa nudbada qof aad la argagaxsan tahay yaa cumara waad dhihi kartaa ah, laakiin wuxuu yidhi wagayru waa lada labsij tulib laakiin haddaan la fahmayn waxa dhawaaqaad dhawaaqayda inuu nudbo yahay wax aan waa ahayn ma adeegsan kartid yaa goormaad nudbada u adeegsan kartaa marka iska cadda oo aan meeshaas labsi ku jirin intaas xuruufu nidaa iyo cidda loogu naadiyo aan uga soo baxnay hadda fiiri halkan wuxuu faa'iide kaleu kugu sheegay sharxan weli wadnaayo ogaada munaada weligiis waa mansuub waa mafcuul bih laakiin marna nasbigu waa ka muuqda marna maxalkiisaa la nasbiya marna lafdiga laga nasbiyaa aan ula jeedaa marna lafdiga laga nasbiyaa marna maxalka wuxuu ku yidhi ir harxa wainamaa wax kale man yadharu waa muuqdaa nasb munaada idaa kaana mudaafan markuu y naxwi ya cabdallah wa ya rasuul allah ah. o shabiihan bimudaaf markuu yahay shabiihan bimudaaf ma tasala bihi shayun min tamaami macnahu gadaalaa waxaa kala xidhiira wax macnaha damaystira waxaas macnaha damaystira wuxuu noqon karaa mansuub sida naxwu yaa daalican midka korayo jabalan wuxuu noqon karaa waxa gadaal kala xiriira wuxuu noqon karaa wax oo rafcisan yaa xasanan wejhuhu wuxuu noqon karaa jaarmajruur ku tacaluqaya yaa raxiima bilcibaad cadafna waa noqon karaa yaa alaaan wa alaaiin marka wuxuu nasbadu muuqana markuu mudaaf yahay iyo markuu shabiih bilmudaaf yahay ow nakira kayra maqsuuda markuu yahay naxwo qawlilwaacidi qofkii dadka wacdinaya hadalkiisii oo kale yaa kaafilan midka halmaansanow wاlmowtu yalubhu wlxaalu halmaansan yahay almowtu mowtkii yalubhu uu raadinayo wa fii ma cada dalika saddexdaas wixii ka soo hara laa yadharu naصbu ma muuqdo wainamaa yakuunu mansuuban maxalan maxalkaa laga nasbina lannahu mafcuul bih wey min xayu macna matn wa minhaa mawaadicdii waxaa ka mid a caamilka waajib loo xadfayey almunaadaa naxwo yaa cabdallaahi cabdadaas waa mafcuul bih wuxuu ku yidhi fa ina aslahu asalkiisa wuxuu ahaa adcuu waxaan u yeedhaa cabdallaahi ow adlubu waxaan dalbaa cabdallaahi ow unaadii waxaan u dhawaaqaa cabdallaahi waa isku mid adcuu cabdالlahi aطlbu cabdالlahi unaadii cabdالlahi labada kale waa kan hoos kaaga soo qadar faxudifa waa la xadfay alficlu ficilkii oo ahaa adcuu adlubu unaadii midku raba ahaado waa la xadfay wa uniiba waxaa laga naaib yeelay yaa canhu can ilficli ficilkia naaib looga dhig xarfunida yaada hadda xarfunidda o dhan baa loola jeeda ma ahan yaa keligee xarfunidda wey xarfunidaha naaibka ah xarfunidaha ayaa naaibka ah walmunaadaha kan loo dhawaaqaa khamsatu anwaacin nuucyaalo shana weeye nuucyaalo shan almufradu ka bedelo waa mufradkii alcalamu calamkaa ah. haddee mufrad baabkan waxa la dhaha waa taqaan iyo baabulaa baabulaa aad ku soo qaadato maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf sidaas wey cala maxaa loola jeedaa halkan intaan loo naadin kelimad macrifo aheedaa loola jeeda maxaa loola jeedaa calam halkan intaan loo naadin kelimad macrifo aheed sharaxa fiiri wa huwa calamku maa ism weeye kaana tacriifu macrifayntiisu uu ahaa saabiqan mid ka horeeya cala nida niduu ka horreeyey ka horu macrifo ah saasaa loola jeeda calam halkan almufrad اcalamu iyo wanakiratu nakiro almaqsuudatu loo qastay nakiro asalkeeda fiiri waa isim oo ka dhaxeeya jinsiga afraaddiisa soo maaha maa shaaca fii jinsi laa yaktasu bihi waaxidun duuna aakhara saasuu ahaa isimkii sidaas hayaad shaksi ula qasde nakire maqsuuda waa sidaas markaa sidaas darteeda waxaa loola jeedaa isim ayaa loo dhawaaqaa markii loo naadiyey kadib macrifo noqday fiiri marka sharax maa carada tacriifuhaa binida uu ku yidhi waa kelimad nakiradaasu macrifaynteedu uu soo diriyey naadinta loo naadiyey darteedu ku yidhi dhawaaqaanuba ku yidhi bian qusida bihaa mucayan qof gaaraha loola qastayba qof gaar ah, ah. maahan dad oo dhan inaad doonaydo nakira maqsuuda waa sidaas yaa rajulu alleeba qof gaaraad ah ujeedaa saas darteeda macaariftay ka mid tahay nakirada maqsuudada ya rajulu waa macrifo maxay ku macrifowday waxay ku macrifowday nidahan qasadkay ku macrifowday qasadka loo qastay qasadka iyo wa nakiratu nakiro nakiradaasoo kayrulmaqsuudati aan loola qastin bidaat daato gaara loolama qastin yaa insaanan anqidnii aad iska leedahay yaa insaanan adiga dad ma kala jeclid biyaad ku dhacday qof kastoo dabaasha yaqaanoo kusoo gacan qabta waa doona adiga yaa insaanan anqidnii mid gaara ma u qasdayo soo ma jeedin iyo wanakiratu nakira nakiradaasoo kayrulmaqsuudati mid loo qastay aan ahayn iyo wlmudaafu kii la idaafeeyey iyo wlmushabahu kii lagu shabahay bilmudaaf faama lmufradu mufradka mufradka alcalamu calamka xukunkiiyuu sheega markuu shantii kuu kala sheegay faama lmufradu mufradka mufradka alcalamu calamka wanakiratu nakirada nakirada almaqsuudatu loo qasday labadaas fa yubnayaani waxaa lagu binaynaa calaa maa shayga yurfacaani lagu godi jiray labadooda bihi maaga fii xaalilixraabi xaaladii ay muxrabka ahaayeen wixii lagu rafci jiraa lagu binaynaa marka tusaale mufrad hadday noqdaan mufrad carabi nakire maqsuudaa ama ay noqdaan jamcu tagsiir ama ay noqdaan jamcu anusaalim ama ay noqdaan tarkiib masji ah damaa lagu binaynaa ilaa damaa lagu rafci jiray tiyuu kuu sheegaa marka fiiri fa yubnayaani mufrad calama iyo nakire maqsuuda waxaa lagu binaynaa cala dami goorma in kaana hadday ahaadaan mufradayni naxwu yaa zaydu damadaasa lagu binayna mabniyn calى dami fi maxal naصbi wya rajulu iri rajulu waa nakira maqsuuda mabniyn calى dami fi maxal naصb o amase jamca tagsiir hadday noqdaan naxwu ya zuyudu zeedyaalkaano waya rijaalu raggaano ya zuyudu waa maxay waa mrad m mrad calama wey ilaa mrad meeshan waa taqaan hadda yaa zuyudu mrad may waa mrad maaa ma idaafaysna idaafana ma shabi ah, yaa rijaaluna maxaa laga rabaa waa nakira maqsuda ah, nakira maqsuda w ow jamca muanasin saalima jamcanu saalim hadduu noqdona dama lagu birayna mufrad calama ama nakira maqsuda naxw yaa muslimaatu leedahay gabdhihii muslimaadka ahaayo yaa hindatu aw murakaban mid laysi saaray tarkiiban masjiya naxwo yaa macdi karibu dheh hade mama iska saar yaa macdi karibu dheh mabniyun calaa dami fi macal nasbin aha wa yubnayaani waxaa lagu binaynaa mufrad calama iyo nakire maqsuudaa cala alfi alif fi tasniyat mufradki calamka ahaa iyo nakire maqsuudaa hadday musana noqdaan damaa lagu binayna maxayla damaa lagu nasbi jir xaalaةاxraab soo ma naxو ya zaydani labadii zaydo hadda zaydan waxaan rabaa alفa lagu binayna alف ilaa alفa lagu rafci jira moogta wayubnayaani mfrad calam iyo nakire maqsuuda waxaa lagu binaynaa calى اlأlifi goorma fi tasniyati hadday musano noqdaan naxو ya zaydani labadii zaydo zaydani waa mfrad calam zaydani ma mfrada ya say ku yihin waaba musane baabkaana de mfrad waxaa loola jeedaa ma laysa mudaafa walaa shabihan bimudaaf waya rajulaani labadan ninow laba gaaraad ujeeda rajulaani waa waa nakira maqsuda waana mfrad baabkan baabkan maxaa mudaaf maa shabiih bimudaafna ma marka aliftaas waxaa leedahay ya zaydani ya xarf nida manaba adcun zaydani munaad mabniy calى اlأlfi fi maxali naصb waxaa leedahay zaydani munaada mfradu calamu mabniy calى اlأlfi fi maxali naصbi wya rajulan ya xarfu nida rajulaani munaada nakiraة maqsudaة mabniy calى اlأlfi fi maxali naصbi wa calى lwaawi wow ayaa lagu binaynaa fi ljamci jamc mudkrsalim hadday noqdaan naxwu ya zayduna hadda ya zayduna waa mfrad calm waa mfrad calm waa mfrad maaa mudaaf ma shabi bilmudaafna waana calm maxaa qabla nida ayuu macrifa soo ma jeedid marka waxaa leedaha ya zayduna ya xarfu nida ma nabadcu zayduna munaada mfradu calm mabniyu calى lwaawi fi maxali naصb mabniyu calى lwaawi fi maxali naصb مبني على الواو في محل نصب ناصب waay nakiradii maqsuudada nooma usan misaalin oo wowda lagu binaynayay ya muslimuuna muslimiintaanow dhe sharxa kugu daray ya muslimuuna muslimiintaanow muslimuuna waa mufrad waana nakira maqsuudaa waxaad tirahdaa ya muslim ya xarfu nida muslimuuna munaada nakiraة maqsudaة mabniy calى lwaawi fi maxali naصb whalaaثatu sadexda albaaqiyatu soo hartay mufrad calama iyo nakire maqsuuda haddii laga soo hadlay maxaa soo haray saddex mudaaf shabiih bimudaaf nakira kayr maqsuudaha saddexdaas whalaaثatu sadexda albaaqiyatu hartay mansuubatu waa la nasbiyaa laa ayru laa gayra nasbin jaa-izunde laa ayru laa ayru waa mabni qadriyaad ku baran doontaa insha allah ilaahay kugu gaarsiiyo ya sababta loo bineeyey laa ayru waa mabni waana isimka laadiisi qablu iyo bacdu asmaa اlghaayaat afar xaalay leeyihin afar xaalo hal maraa la bineeya waa goorma idaa xudifa اlmudaafu ilayhi wa macnaahu buriya haddii mudaafu ilayhiga la xadfo kadibna macnihiisa la niyeysto buriya ala dami damaa lagu bireeya awaaisha meea meelaha ugu horreya qadriga insha allah u tegayna laa hayru lakin markaad soo qadarta aa leedahay waxay leedahay laa hayra nasbin laa hayra nasbin nasba wax gayrkiisa jaaizun war ma jaaizun aan mise jaaizan jaaizun maxaan u leenahay khabarullah waa la rafciya khabarullah waa la rafciya isimkana waa la nasbiya waay wahiya wahiya saddexda hartay dheh wahiy alaaatu baaqiya wahiya saddexda hartay saddexda dhiman annakiratu kayrulmaqsuuda weye wadaalika tusaalihiina ka qowli acmaa indhoolka hadalkiisa weeye yaa rajulan khud biyadii war ninow gacantay qabo asaga nin gaarama doonayo qofkii gacanta qabta iyo kii kale waa iskugu mid kaliya ujeedadu waa in gacanta la qabto albaabka la soo geliyo usan derbiga ku dhifan wejigeed yaa rajulan khud biyadi rajulan marka waa nakiro kayr maqsuuda waxaa leeda ya xarfu nida rajula munaada nakira غayru maqsuda mansub calaamatu naصbi fatxatu daahiratu fi wlmudaafu wey naxwu ya cabdاllahi wey wlmushabahu bilmudaafi naxwu yaa xasanan midkuu wanaagsan yahay weju Ah. ilaa shabiih bimudaaf wuxuu ahaa matasala bihi shayu min tamaami macnaahu shayga la xidhiidhsana wuxuu noqon karaa marfuuc sida kanoo kale yaa xasanan waa sife mushabaha weju faacilkeediiyaa la xidhiidha wuxuu noqon karaa mansuub yaa daalican midka koraayo jabalan waa mafcuul bigi daalican aysin faacila mafcuul bigiya ka dambeeya wuxuu noqon karaa jaarmajruur ku tacaluqaya yaa raxiiman axadka u naxariistow bilcibaadi addoommada raxiiman waa صiفo mشhabaha bاclaad jaamsrulka ku tacaluqa waqad taqadama waxaa noogu soo hormaray fii baab laa allati laada linafyi ljinsi u sugnaatay bayaanu اlmushabahi bilmudaaf in la caddeeyo mushabah bilmudaaf wa bayaanu lmuraadi iyo macnaha loola jeedo la cadayntiisa bilmufradi mufrad macnaha loola jeedo fii haada baabkan oo baabnidah iyo baabulaa wallahu aclam uu yihi fasl waidaa kaana almunaadaa kan loo naadinaa hadduu ahaado mudaafan ku la idaafeeyey ilaa yaa ilmutakalimi loo idaafeeyey jaaza waxaa ku banaan fiihi fi lmudaafi aw jaaza waxaa ku banaan fiihi fi lmunaadaa sita luqa situ luqaatin lix luqaa ku banaan situ luqaat halkan wuxuu ku gelaa munaada oo صaxiixاaakir waa shardi inuu صaxiixaakir sharxa idin dhiga waidaa kaana almunaada aصaxiix اlaakiri inuu صaxiixaakir yaha shardi ee muctalakirku nuucaas maa kan loo naadina oo صaxiixulaakirkaa hadduu noqdo mudaafan ku loo idaafeeyo loo tiiriyey ilaa yaa mutakalim jaasa waxaa ku banaan fiihi munaadaha sit luqaat lix luqaa ku banaan lix luqo laakiin idaafadu waa inay tahay idaafa macnawiya ama idaafa maxda iri isagaa kuu sheega sharxii mudaafan ilaa ya mutakalim idaafatan maxdatan ku yidhi idaafa maxda waa idaafa macnawiya <coughs> idaafada lafdiyada maxaa la yidhaha idaafa hayru maxda idaafada oo lafdiyada maxaa la yidhaha hayru maxda idaafada macnawiyada maxaa la yidhahdaa maxda maxaana loola jeedaa idaafa lafdiya ama idaafa غayru maxda waa idaafatu waصfi ilaa macmuulih maxaa loola jeedaa waa idaafaة اlwaصfi ilaa macmuulih waa noo imaan doona insha allah idaafada macnawiyadana taas cagseed wey waa haddaan mudaafku ahayn waصfi mudaaf ilayguna uusan macmuulkiisi ahayn aa la yidhahdaa idaafa macnawiya ama waxaa la yidhahdaa idaafa maxda marka munaaduhu waa inuu صaxiixuاlaakir yahay o waana in yaaulmutakalim loo idaafeeya labo idaafaduna waa inay idaafo maxdaad tahay saddex saddexdaas marka la isla helo lix luqaa ku banaan ka waran idaafadiisu hadday munaadaha tahay idaafa lafdiya oo kayru maxdaa laba keliyaha ku banaan markaas laba keliyaha ku banaan waaba kuu dhigay sharaxa wuxuu ku yidhi fain kaanat idaafatu hayra maxda naxw yaa mkrimi midka aniga ikaraamaynayo wa yaa daaribi midka aniga igaraacayo waa ism faaciloo loo idaafeeyey mafcuulkiisi wey mkrimi mkrim waa ism faaciliyaduna mafcuul bigiisi ah. yaa daaribi midka aniga igaraacayo waa ism faaciloo loo idaafeeyey mafcuulkiisi waa idaafa غayru maxda waa idaafa lafdiya falaysa fiihi ilaa luqataani ihbaat lyaai maftuuxatan aw saakinatan wax kale kuma banaan ya-da waa inaad sugto ayadoo saakina ama maftuuxa maxaad dhihi kartaa yaa mukrimi yaa mukrimiya yaa daaribi ya daaribiya bs wax kale kuma banaan labadaas luqaa ku banaan marka idaafadu ay tahay غayru maxda laakiin haddii muna duu saxiixulaakhiriya duu saxiixulaakiriya idaafaduna ay maxda tahay yaa lmutakalim loo idaafeeyo jaaza fiihi sit luqaat lix luqa ku banaan axaduhaa luqooyinkii mid ka mid a xadfulyaa iyada waa in la xadfo walijtizaau iyo in lagu kaaftoomo bilkasrati naxwu yaa cibaada addoommadaydiyo wa yaa qawmi tolkaygiyo yaa xarfu nida ma naabaad cibaadi munaada mudaafun mansuub wa calaamatu naصbi fatxatu muqadaraة calى maa qabla yaa lmutakalimi اmaxduufati manaca min duha ishtaغal maxali bxarakati اmunaasaba wahiye luqadaas oo ah ya-da in la xadfo alakaru waa midda ugu badan luqooyinko dhan waana alafsaxu midda ugu fasaxo badanna waa ta ya cibaadi ya qowm in layska xadfo ya-da xarafkii ka horreeyana kasro la saaro waa akaru luqaad waana afsaxuhaa afsaxuna sharaxaas ugu daray waaya ahaaniyatu luqada labeeda ihbaatulyaay waa ya-doo la sugo yadii asaakinatu oo rabaneed ibaat lyaai asaakinatu a qalad aha asaakinati dheh yadu waa kasrisanta ihbaatulyaai yadii waa in la sugo yadii asaakinati yadii reebaneed waa in la sugo naxwo yaa ibaadii waa kaas yaa cibaadii ahaaliatu luqada saddexeeda ihbaatulyaai maftuuxatan xaal ay tahay tii la fadxiyey luqada saddexaad naxwi yaa cibaadiya addoommadaydiiyo aladiina kuwaasoo asrafoo xadgudbeeno laa taqnaduu min ramati laa taqnaduu min raxmat illaah ilaahay naxariistiisa ha ka quusanin yaa cibaadiya yaadii waa las waana la fadxiy araabicatu luqada afrayda qalb kasrati waa kasradii in loo gediyo fatxatan wa qalbulyaai yadina loo gediyo alif kasradii ka horeeda yada fatxa loo gedina aliftiina yamutakalimkiina alifa laga dhiga naxw yaa xasrata aniga shanlaytadaydiyey iiri yaa xasrati ay la macnata saas macnuhu yaa xasrata aniga shanlaytadaydiyey aw yaa mutakalim aniga aan leeya waa alif alifkaana ya ka soo gadoomay yaa xasrataa yaa xasrati ay ahayd markii hore xagga luqadan ka hadlayno qur-aanku sidiisuu kusoo deg waay alkhamiisatu luqada shanaydaa xadfu lalifi waa aliftii ya-da ka soo gadoonto oo layska xadfo walijtisaau ya in lagu kaaftoomo bilfatxati naxwu yaa qulaama wiilkaygiyo wiilkaygiyow aad leeda aw ya mutakalimka alifkii laga soo bedelaa la xadfayoo fatxadaa kutusay alifta yaa gulaama wiilkaygiyo waa daciifa wey luqada waa daciif sharxa waa inii sheegaya alluqaة اlkhamisa min aluqaati sita xadfu اlأlfi walijtisaam biاlfatxa addaala fadxadaasa tusayda calayh وin kaana waalida lakinahu ضaciif shaad ضaciif waa ضaciif naxw ya qulaam asaadisa luqada lixayda xadfu اأlifi waa aliftii la xadfo wa damu xarfi xarafkiina la godo aladii xarafkii kaana ahaa maksuuran mid la kasriyey ka qowli bacdigi sida gobolkooda halka yihahdeen yaa ummu hooyadeeyey ay yihahdeen i yaa ummu yaa ummi ay marka hore ahed markaasay yadii waxa weeyaan alif u bedeleen kasradiina fatxo yaa ummaa ay ahed aliftii xadfeen xarafkii ka horeeyo fatxadu saareen alifta tusaydayna damay saareen alifta ataa wax tusaa lama arko yaa umu waa acafu luqaad inta luqaadka lagu lidato bidami lmiimiya la akriyey wa quria waa la akriyey waxa wey khaarija sabca weeye khaarija sabca hmm. ab abu jacfar min alcashara ayaa akriyey rabu sijnu rabu weye maha rabbi qirada uu akriyey rabu sijnu uy rabbigaygiyo asijnu axabu ilay xabsiga ayaa laga jacayl badan yahay aniga agteyda waxa igu yeerayaan bidami ba yaa la akriyay rabu saasuu akriyey daciifa luqadaaso iska daciifa fain kaana almunaadaa hadda waxaan soo sheegnay isimka saddex shardi laga helo in lix luqa ku banaanta munaado wey saxiixulaakirna waaye waana la idaafeeyey idaafadiisuna waa maxda taasu hadal caama he eh. isim kastoo shuruudda laga helo waa saas laakiin kuwo waxaa jira lixdan luqo inta ku banaanaato luqooyin kalena kusii banaan yihiin oo afar iyada lixdaanu dhammaan waa ku wada banaanta isim kastoo shuruuddaas laga helo muraada waa inuu yahay saxiixulaakir waa inuu yahay idaafadiisuna waa inay tahay maxda oo loo idaafeeya almutakalim wuu ku yidhi fain kaana almunaada hadduu yahay munaadaha almudaafu loo idaafeeyey ila lyaai ya mutakalimka ya kaloo wax loo idaafeeye ma jirto ya kale oo wax loo idaafeeye mudaaf ilayhi noqotaa ma jirto ya mudaaf ilayhi haddaad maqasho waa ya mutakalim mid kale maba jirtaba carabi aban hadduu noqdo ow uman hadduu noqdo labadaas mid ka mida ah. yaa ummi yaa abi hadday noqdaan toban luqaa ku banaan toban maaha lix lixdii hore iyo afar kale toban luqaa markaas ku banaan ab iyo um hadday noqdaan ya abi ya umi lixdii hore waa soo qaad soo maa ya abi ya abi ya abiya ya abaa ya aba ya abu lixdaas horaa u soo qaada afar kalaa ku banaan wuu ku yidhi fain kaana almuraada kan loo naadina hadduu noqdo munaadaha almudaafu loo idaafeeyey ila yaai ilaa yaai mutakalim aban hadduu noqdo aw uman jaasa fiihi waxaa ku banaan maca haadihi luqaati ayadoo luqooyinkaanu ay jiraan oo lixdaanu ayadu joogto arbacu luqaatin luqooyin afara arbacadaasoo ukhaaru kale ixdaaha afarta mid ka mid ah ibdaalulyaa iyada waa in loo bedelo taa'anta ta'doo maksuuratan la kasriyey yaa abi soo maahan ya-da waxaad u bedelaa ta kasrisan yaa abati naxwi yaa abati wa yaa ummati wa bihaa luqadaasaa qara'a sabcatu toddobaduba akriyeen hayra bna caamir ina caamir maahane fii ya abatii ku akriyeen ahaaniyatu luqada labayda oo afartii ka ah fatxu ta tada ya laga soo bedelay in la fadxiyo yaa abata wa bihaa fatxadaasu qara akriya ibnu caamir ahaaliatu luqada saddexayda aljamcu waa in laisku daro bayn baynataai wlif sow mar ya-da alif loo bedeli may marna ta loo bedelayy labadoodi aa la isku dara labadoodii wa bihaa qiradaasaa quria la akriyay qiraa'atan shaada qira shaadaha la akriy araabicatu luqada afrayda yaa abati wey bilyaai ya iyo tadi aa la isku daray tanaa ugu sii liidataba yaa abati yaa umati tanaa ugu liidata maxaa yeelay waxaa la ysku daray ciwad iyo mucawadu canhu ciwad iyo mucawadu canhu yaa la ysku daray waxaa la yidhi ta ya ka bedela oo ya-lmutakalim ay tahay ma jirto ilaa fi nidaai maahan ta oo lasoo ciwad qaatay ya-lmutakalimna bedelkaa fi nidaai khaasaa laga hela kitaabkaa ku dhiga tambiih inta yidhaahda waidaa kaana almunaadaa bal halkaasa iska joogo intaan maskaxdu ha soo qabato yuusan isku qasmine bal intaan maskaxda si fiican ugu soo dheji wallahu subxaana wa taعala aclam salى اllahu وsلام وbaaraka عalى nabiyina mxamed